بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته caawa oo jumco ah in sha allahu tacaala kelimaadkeennii taxanaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay bulshada qayb weyn oo ka mid ah ee oo dumarka ah waa xalqaddii labaad caawa in shaa allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku baryayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala na waafajiyo sida saxa ah ee sawaabka ah innahu waliyu dalik wاlqaadiru عalayh waxaad og tihiin walaalayaal alle subxaanahu wa tacaalaa diintan islaamka inuu allah ka dhigay diin kaamil ah oo dhammaystiran oo dhaaddhaad iyo wax ku dardaraan u baahnayn ilaahay subxaanahu wa tacaalaa diinkan nicamkiisii waa dhammaystiray waana taam yeelay muddo saddex iyo labaatan sannadood abuu si toosa u soo degayey rasuulkuna joogay calayhi salaatu wasalaam allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi isagoo ka warramaya diintu inay nicmo cadiimo weyn dadkan u tahay alyawma akmaltu lakum diinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله سبحaنه وتaعaaلى wuxuu ka waramay diintan iسlاamka inuu taam yeelay oo uu dhammaystirkeedii u dembeeyey dhammaystiray alle subxaanaه وataعaalى sidaa awgeed diintan iسlaamku xaq aad u weyn bay siisay gabadha muslimadda ah xaq aada u weyn bay siisay oo cadiim ah fadli aada u weyn baa islaamnimadu qofka dumar ee muslimadda ah u yeeshay xaq iyo xuquuq fara badan ayay shareecadu gabadha muslimadda ah siisay bal meelaha qaarkood ama mararka qaarkood waa laga fadilay ragga xagga xuquuqda ay mutaysanayaan xagga ujuurta iyo dhaqaalaha xitaa xagga dhaxalka mararka qaarkood baa laga yaabaa in raggii iyo dumarkii dhaxalka isu soo taagay ay dumarku waxelaan ragguna ay qadaan ay dhici kartaa fii bacdi alaxwaal sidaa awgeed ayaa gabadha muslimadda ahi waa nisfu lmujtamac waa bulshada barhkeed weeye gabadhu waa hooyadii dadka dhalaysay waa walaashii la dhalatay waa habaryartii waa eeddadii waa sawjadii waa ehelkii iyo aqribadii sidaa awgeed baa xaq badan ba ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala xaq badan baa ilaahay siiyey qofkii ugu horeeyey ee diintan islaamka markuu rasuulku ku dhawaaqay calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ee raacay bani aadam qofkii ugu horeeyey rasuulka ajiiba qof dumaray ahayd khadiija binti khuwaylid radia allahu tacaala canha qofkii ugu horreeyey ee markii gaaladu ay la collowday diinkan saafiga ah u dhinta diinta tan oo la dilo qof dumaray ahayd sumaya bintu khayaad camaar hooyadii bay ahayd qofkii ugu horeeyey haddii ay caqli iyo talo tahay haddii ay maal iyo hanti tahay diinta rasuulka isla garab taagay calayh salaatu wasalaam khadiijay ahayd radia allahu tacaala canha sidaa awgeed maziyaad fara badan bay leedahay bay leeyihiin dumarka muslimaadka ah ee xuquuqda ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala xaqaas ay habluhu leeyihiin iyo karaamadaa ay leeyihiin gaalo waa ku soo duushay iyo cawaankeed waxay ku tala galeen inay ka xayuubiyaan karaamadii iyo sharaftii iyo qiimihii ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala iyagoo ugu soo dhuumanaya qaarkood oo markaa diinta aqoon badan aan u lahayn waxyaabo shakigelin ah oo ay diinta kaga shakigelinayaan waxyaabo kale oo aan badrheer ahayn oo ay u soo marayaan siyaabo kala duwan iyagoo ula dagaalamaya taasi marka waxay keentay in dumarkii wacnaa iyo hablihii wanaagsanaa ee muslimaadka ahaa qaar ka mid ah in ay warkaasi dhegta u yara dhigeen oo si khaldan warkaas loogu sheegay ay u qaateen waxaynu markaa rabnaa innagoo wada jir ah rag iyo dumarba ah ummadda muslimkana ah inaynu diinteenna ilaashanno dadkeedana inaynu ilaalinno haddii ay rag yihiin iyo hadday dumar yihiinba in loo jidh damqo oo loo naxo oo la dayac tiro oo wixii ragga ka khaldan la saxo wixii dumarka ka khaldan la saxo si cilmi ah oo walaalnimo ah oo naseexo ah oo aan cay iyo fadeexad iyo xumaan ahayn waa qodobka muhimka ah waxna ku hagaagi karaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wataعaalى almuؤminuuna wاlmuؤminaatu bacduهm أwliyaءu bacdi ya'muruuna biاlmacruufi wayanhawna can اlmunkari wayuطiicuuna allaha warasuulahu ulaa'ika sayarxamuhum اllah dadka mu'miniinta ah waa dad goba oo walaalo ah oo gacal ah oo iimaanka ku walaal ah oo islaamnimada iyo iimaanku ay mideeyeen weeyaan dadka mu'miniinta ah wanaaggana way isu sheegayaan xumahana way iska celinayaan buu rabbigay leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay mar kale wuxuu yidhi subxaanah inama almu'minuuna ikhwa muminiintu iyaga unbaa walaala ah xasri baa ilaahay geliyey subxaanahu wa tacaala iyaga unbaa walaalaha dhabta ah ee ka xeel dheer tan dhalashadu waa iyagaba ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala rasuulku wuxu yihi sal allahu alayh waalih wasalam qofku iimaankiisu kaamil noqon maayo ilaa uu qofka walaalkii ah waxa uu naftiisa la jecel yahay uu la jeclaado oo wanaag ah sida awgeedba haddaad jeceshahay adigu inaad toosnaatid oo diintaada iyo akhlaaqdaada wax saxara aanay ku duulin oo xaaskaaga iyo inantaada iyo ubadkaagu iyo ehelku ay toosaan sidaa si la mida ah, ragga inamada hablaha muslimiinta muslimaadka ah waa inaad la jeclaataa iyagana inaan saxar ku duulin inaan wax loo dhimin inaan diintooda iyo akhlaaqdoodu maxaan ku idhaha aanay waxba noqon waa inaad jeclaataa inay ilaahay kaaga sii dhow yihiin iyagu oo alle kaa jecel yahay iisay ku gaadhi lahaayeen taasay islaamnimadu keenaysa nebigu wuxuu yidhi alayh isalaatu wasalaam almu'minu mir'aatu akhiihi lmu'min qofka mu'minkaahi qofka kale ee walaalkii ee mu'minka ah muraayad buu u yahay iminka muraayadda markaad isku eegto wixii saxara ee jidhkaaga iyo ku muuqdee saaran way nadiifina waad iska nadiifinaysaa way kuu muuqanaysaa taasaa nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiisku intaa waa kasii dheeraa laakiin maqsuudkan ujeedo waa intaa abu daawuud baana soo saaray waana xadiid saxiix ah sidaa awgeed ben jumcadii hore waxaynu ka hadalnay axkaamta lebiska gabadha wacan ee muslimadda ah <clears throat> iyo quruxdeeda ama isqurxinteeda quruxdaasi ha noqoto mid muuqata oo daahira ama ha noqoto mid qarsoon kelmaddeennan waxaynu caawa kaga hadli doonnaa waa xalqadii labaad iyadoo aan isleeyahay xalaqaadka hablaha walaalaheenna ee muslimaadka ah aynu ku boorinayno ugu naseexaynayno dhowr xalaqaad aad ka dhigtay haddii ilaahay idmo subxaanaه wa tacaala xalqadan waa xalqadii labaad ilaahay baan ka baryaynaa sida uu inuu ku sakhiro inuu ku suuro geliyey inuu camalkeennana khaalis saafi ah ka yeelo nagana aqbalo fi اlxayaati wa bacda almamaat naaficna alla ka dhigo allahuma salli calaa muxamed kelmaddan waxaynu iyadana u doorannay micn magaceeda inuu noqdo ariiqu lmuslima ila sacaada ariiqu lmuslima ila asacaada wadada iyo wadiiqada iyo manhajka ay gabadha muslimadda ahi u marayso ama u qaadayso liibaanta adduun iyo aakhiraba ay liibaanayso sidaa awgeed baa sacaadadu waa maxay sacaadadu waxaa la yidhaha waa shucuurun daakhiliyuhun daakhiliyun yaxusuhu linsaan waa dareen qofka ku jira qalbigiisa isla markaana uu dareemayo xasilooni aa xagga qalbigiisa ah kobac xagga iimaankiisa ah wanaag xagga caqiidadiisa ah xidhiidh toosan oo xagga rabbigii ah subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed ba allah wuxuu leeyay faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa qofka hanuunkayga raaca oo waddada hanuunkayga raaca lumina maayo ayaan daro iyo nasiib la-aanna ku dhici mayso marka isticaadadu waa waa sir baa la yidhahdaa sacaadadu baan ujeedaa waa sir baa la yidhahdaa waa sirun bayna alcabdi wa rabbih qofka iyo rabbigii u dhaxaysa sirtaasi waa maxay waa aliimaanu wاlاstiqaamatu wاlcamalu الصaalix waa iimaan iyo istiqaamo iyo toosnaan iyo camal wanaagsan weeyaan buu rasuulku baa culimmadu ku tacriifiyeen tacriifaadku waa badan yahay laakiin kaa unbaa aan anigu ilaa aan jeclaadoo soo qaatay alla mar kale wuxuu leeyay subxaanahu watacaala qofka weydaarta istiqaamada weydaarta sacaadada ayaan darada ku dhacaysa waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan dankaa qofka ka jeesta dikrigayga diinta iyo khayrka iyo waanada nolol cidhiidhuu ku noolaanaya bimacnaa waa qof kadeedan buu noqonaya waa kadeedan yahay meesha u dhaqaaqaba waa kadeed waa rafaad waxa weeye tallaabad u qaadaba dhibaalo unbaa uga soo kordhaya noloshiisoo dhan baa kadeedan hadduu doono waxa haysto hadduu doono mansib fiican ha yeesho hadduu doono eh, reer fara badan ha ka dhasho hadduu doono caafimaadkiisu ha wacnaado hadduu doono lixaadkiisu habad qabo haddana waa kadeedan yahay waa kadeedan yahay qofkii man camila صaalixan min dakari aw unhaa wahuwa mumin falanuxiyannahu xayaatan ayiba qofka camal wanaagsan sameeya buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala labiyo dhadig qofkuu doona ha noqdo mu'minna ahoo ilaahay rumeeyey nolol wanaagsan buu alla u ballan qaaday inuu ku noolayn doono if iyo aakhirada fii suurati naxl rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa laysa alghinaa can karati اlmaal hodantinimadu iyo hantihaysashadu ma aha qofku inuu xoolo badan leeyahay walaakina alghinaa hina nafs laakiin haninimadu waa qof nafti naftiisu maxaan ku idhahda ay hani tahay oo naftiisa iyo iimaankiisa iyo qalbigiisu degan yahay qanaaco haysta alla ku xidhan subxaanahu wa tacaala alla wuxuu yidhi subxaanah liladiina axsanuu fi hadihi fi hadihi اdunyaa xasana waladaaru laakhirati khayrun walanicma daaru lmuttaqiin aayaddaasi waa aayad aada u cajo badan oo tii hore aynu sheegnay aan ka soka dhicin oo aada u cajo badan ilaahay wuxuu leeyay subxaanah liladiina axsanuu kuwa wanaagga sameeyey waxaa iyo camal falashada wanaajiyey daartan adduunyada toosnaaday ilaahay ku xidhnaaday mu'min miyir qabo oo quman noqday xasana wanaag buu leeyahay abaal abaalka la siinayo ee lagu abaalinayo waa wanaag waayo ilaahay baa dee wuxuu leeyahy hal jazaau lixsaani ila alixsaan ixsaanka iyo wanaagu abaalkiisu waa wanaag un wala waladaaru laakhira daartii dambaysay waa daaraan daari ka dambayn daarta aakhiro daari kama dambayso adduunyadan qofku markuu yimi marba heer buu joogay mar wuxuu ahaa dhibic mani ah mar wuxuu ahaa xinjir mar wuxuu ahaa cad hilib ah mar wuxuu noqday qof caadi ah kadib waa dhashay waa koray waa qaangaaray waa weynaaday waa dhintay mar hadduu dhintay oo xaggan yimi daari kama dambayso imaa inuu janno aado oo xaggaa loo loo loo kaxeeyo wa imaa inuu naar galo ciyaadan billaah labadaa mid unbuu noqonayaa imaa inuu nicmo joogto ah oo aan kala go-ayn oo janno ah u durduurto imaa inuu cadaab xanuun kulul oo xaalad adag ah inuu mutaysto labadaa mid unbuu noqonaya markaasa alla wuxuu leeyahay wala daaru laakhira daarta aakhiro ayaa khayrun ayaa khayr badan oo fiicnaan badan ayuu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala wala nicma daaru lmuttaqiin muttaqiinta dadka alla ka yaabka ee adduunkan isdhowray alla ka cabsaday og ilaahayn arkayo oo maqlayo oo la jiro oo xisaabin doono is hortaagi doonaan daarta ay mutaysteen ee ilaahay uu siiyey taasaa nicmo leh oo daaraan lagu gaboobayn daaraan lagu bukoonayn daaraan lagu gaajoonayn daaraan lagu dhimanayn nicmada intaa leeg ay taallo liladiina axsanuu اlxusnaa waziyaada wayajziya aladiina axsanuu biاlxusnaa man jaءa biاlxasanati falahu khayru minha adiladu aad bay u badan tahay inagoo intaa ka inilaaqayna ayaynu waxaan rabnaa bal inaynu tilmaanno gabadha muslimadda ah iyadoo intaa ka ambaqaadaysa bal sacaadada iyo liibaanta waddada ay gabadhu u marayso ay ku liibaanayso koo waxaa ka ah gabadha muslimadda ahi inay iska ilaaliso hadalka faraha badan sarsaarnimada hadalka faraha badan ee maalaayacniga ah laga yaabo qofku inuu wax weyn u geysto iimaankiisa iyo naftiisa marka ummaddu isu timaado daldalanka iyo hadalka faraha badan laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqati aw macruufi aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaءa mardaati illaahi fasawfa nuutiihi ajra cadiima ilahi wuxuu leey subxaanaه wa tacaala dadku waxa ay ku shawrayaan ee ku xanshashaqayaan intiisa badan khayr ma leh ilaa qof un dadka sadaqa golahaa laysugu yimi uu yahay ee lagu hadalhayo sadaqa bixinteed iyo deeq iyo wax kordhin imaa inuu yahay mid wanaag iyo khayr laysugu sheegayo imaa inuu yahay mid ummad haysa lagu aslaaxinayo qofka intaa niyadiisu tahay golayaasha iyo isu imaatinada caynkaas ah dacadu iyo diiniyad wanaagsan kaga shaqeeya ilaahay ajar weyn buu siin doonaa ajarkaasi waa janno buu alla siin doonaa subxaanahu wa tacaala gabadhu inay ogaato waxaan u hadalka inay yaraysato waa inay ogaato gabadha muslimadda ahi in cid u xilsaarani ay jirto oo erayada ay ku hadlayso iyo hadalkeeda qoraysa tirinaysa tirakoobaysa inay jirto wixii mar haddii lagaa qorayo oo la tirinayo oo la tira hadde waxay noqonaysaa wax tayale mooyaane wax kale inaadan ku tidhaabin ayay noqonaysaa allah wuxuu leeyahy subxaanah can اlyamiini wa can الshimaali qaciid maa yalfidu min qowli ilaa ladayhi raqiib catiid qofkii bani aadamka midig iyo bidix laba malag baa ka fadhiya erey afkiisa kama soo baxo haddii erey afkiisa ka soo baxo waa la qorayaa ereyga afkiisa u kaga soo baxa inuu qofku marka aada gabadha muslimadda isu ilaaliso oo hadalkeeda ay ujeeddada iyo danteeda waxa ay markaa rabto ile qofku aamu afka xidh la odhan maaye maqsuudka iyo ujeeddada ay rabto markay doonayso markaa ay ku hadasho wixii intaa ka badanna ay iska dayso waxaa ka mida waddada ay gabadhu iyo qofka dumar ee muslimadda ee wacani liibaanta if iyo aakhire ay ku gaarayso qiraa'atu lqur'aani alkariim kitaabu rabi اlcaalamiin qur-aanka kariimka akrintiisa oo ay subxii hadday akriso duhurkii akrisan karto akriso habeenkii markay kacdo tukato kabacdi akriso xilligaa salaada ka horeysa casarkii xiliyada iyada ilaahay isloog yihiin qur-aanka akrintiisa inay gabadha ku dadaasho qur'aankan laqad anzalnaa ilaykum kitaaba fiihi dikrukum afalaa tacqiluun sharafoo dhan kitaabkan qur-aanku ku dhan yahay in marka gabadhii muslimadda ayda khayrka qabtee wacnayd ay qur-aanka akhriskiisa ku dadaasho waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid maalintii inay wardi gaara leedahay ama jus ha noqdo ama ha ka yaraado ama ha ka badnaado wax joogto ah oo raatib ah oy akhriso inay gabadhu leedahay wuxuu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam xadiidka alimaamu tirmidi ee saxiix tirmidi ku yaala min xadiidi cabdillaahi bni camr bn alcaas nebigu wuxu uri sal alla alay slam yuqaalu lisaaxibi اlqur'aan qofkii qur-aanka saaxiibkii ahaa ama waa dhigayaa ama waa dhiganayaa ama waa akrinayaa ama waa baranayaa ama waa ku cibaadaysanayaa ama waa ku tukanaya qofkaa saaxib qur'aanka waxaa maalinta aakhire lagu odhan doonaa iqra akri warqa kor oo fuul jaranjaradan jannada ku taal kamaa kunta turattilu fi اdunya sidaad adduunka u akrin jirtay faina manzilataka cinda aakhiri aaya mansiladaada iyo meesha aad degayso waa aayadda u dambaysa agteeda taqra'uha aada akhriso aayadda u dambaysa aad akhriso halkaad ku joojisa un baa ku joogsanaya gabadhu waddada ay ku gaadhayso liibaanta waxaa ka mid ah inaanay gabadhu noqon qof laga dhex hadlo qof laga dhex hadlayo oo idaacadoo iska furan inaanay gabadhii muslimadda aan noqon wax kastoo ay maqasho inaanay ku sheekayn wax kastoo ay war ah inaanay baadi doonin inaanay wadwadin waa sida u fiican rasuulka calayh isalaatu wasalaam xadiiska abu hurayra kafaa bilmar'i kadiban qofka waxaa been ugu filan wax kaliba wax kaleba ha joogtee been waxaa qofka ugu filan an yuxaditثa bikulli maa samic inuu ku sheekeeyo wax kastoo u maqlo been intaasaa kugu filan lanna waxaan aad maqlayso muxuu isugu jiraa sax iyo khalad soo khaasatan waqt اlfitan xilliga fitan jiro ee ama ummaddu kursi ku hardamayso siyaasadeed ama dhul lagu dagaalamayo ama qabaa'il hardamaya oo maxaan ku ihahdaa dagaal qabyaaladeed iyo qorshayaal culculus lagu hardamay ama hanti iyo maal laysku dilayo waqtulfitan waqtiyada fitanka ah in qofku uu gaabsado oo warka aanu doonin xitaa isagoo is odhanaya qof hebel haddaad la xidhiidho khayr iyo diin baad ku ogto war wacan waxaan oo sugan kuu sheegi maayo haddana inaad iska deyso ha ah, raacraacin ha raad raadin waxaa laga yaabaa in beeni kuu dusto oo aada sheegto oo la gudbiyo oo la qaado oo la wadwado intaa ay gaadho dembigeeda aduu kuu tirsamaya marka aduu kuu tirsamaya imaam muslim baa xadiidka soo saara waxaa ka mida gabadha wacan ee muslimadda ah wadada ay ku gaadhayso liibaanta iyo sacaadada rabbigeed ifya aakhiro inay gabadhu iska ilaaliso isla weyninka iyo kibirka inay iska ilaaliso oo ay ogaato gabadha muslimka kibir ilaahay baa iska leh aadana kibir ma leh in gabadha muslimka ogaato caaisha radi allahu tacaala canha waxay leedahay yaa rasuula allaahi rasuulka waxay leedahay qof dumar ah nabiga u timi sal allahu alayh waali wasalam ana imra'atan qaalat qof dumara waxay tidhi yaa rasuula allaahi aquulu ina zawjii acطaanii maa lam yucطinii qof dumaroo dangaladii lala qabay ama dadyowga kale ka war rasuulka ilaahay anigoo isleh aada u muujisid dumarka kale inaad wax dheer tahay oo waxaanay haysan aada haysato oo waxa raggoodu aanu siin adiga ninkaagu ku siiyo ama dangaladeeda ay ku dilaysaba bal ka war rasuulka ilaahay haddaan ninkaygu waxaanu isiin aan idhaahdo wuu isiiyey wuu ii keenay waan haystaa ka waran nebigu muxuu ku jawaabay sal اlahu alيه alي wasalam almutashabicu bima lam yucطa kalaabisi hawbay zuurin mutafaq calayh qofka isku dhergiya oo afkiisa ka buuxsada caloosha ka buuxsada isugu sheekeeya waxaan jirin oo dadka ugu sheekaynaya waxaan la siin waa laysiiyey waan soo iibsaday waan haystaa mar horaan hay aqalku ii yaalla ooma maantaad idinku soo iibsateen goorma sanawaadkanba waan haystay waxaas qofka waxaa ku sheekeeya wuxuu la mid yahay qof laba maro iska dulgashan oo masabid iyo been ah buu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam masabid iyo been ah marka de dumarka keliyaba kuma gaarahe laakiin iyagaynu ku afqabsanaynaae qofkii markaa liibaanta waxaad ku gaadhaysaa inaad isdhowrto qodobka shanaad waxaa ka mid a gabadha muslimadda ah ee wacanay dariiqa aad ku gaadhayso liibaantaada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xuskiisa iyo dikriga ilaahay inaad badiso saamayn buu ku yeelanayaa naftaada dikriga alle iyo ruuxdaada jidhkaaga caafimaadkaaga caqligaaga hadalkaaga dhaqankaaga muuqaalkaaga inta aad ka kooban tahayna saamayn buu ku yeelanaya haddaad noqoto addoon ilaahay xusta had iyo gooraale allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalىa junuubihim dadkii buu alla tilmaamayaa ammaanayaa mukhlisiinta ah ee wanaagsanaa ee liibaanay buu alla tilmaamaya subxaanaه wa tacaala markaas alle wuxuu le waa kuwa ilaahay xusaya iyagoo taagan iyagoo fadhiya iyagoo dhinaca u jiifa intaba ilaahay waa xusaya subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaha ila allah astaqfir اllah waka suurata ali cimraan cabdullaahi bna busrin radia allahu tacaala canhu baa wuxuu yidhi nin baa nebiga ku yidhi calayh salaatu wasalaam intuu u yimi rasuulka ilaahayow ina sharaa'ica alislaami qad kaurat calaya rasuulka ilaahayow sharaa'icdii islaamka waxyaabihii islaamku jidaynayey ee ilaahay soo dejiya qaybihii kala duwanaa ee diinta ee dadka laga doonayo inay la yimaadaan sunne iyo waajib iyo waxyaabihii shareecadu ku timi shareecada ku yimi oo dhan way ugu bateen aniga faakbirnii bishayin atashabbahu bihi bal shay ii sheeg aan ku dhogoo qabsado shay aan iska laalaadiyo oo aanan seegin oon ku dadaalo ii sheeg qaala laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah carabkaagu yaanu ka zuulin xuska ilaahay hadiya gooraale ilaahay xus waxyaabaha cajabta leh waxaa ka mid ah qofka bani aadamka ah, xubnihiisa jidhka wixii uu ka shaqeeya in badan waa daalayaa gacmaha haddaad ka shaqayso waa ku daalaya luguhu waa ku daalaya dheguhu haddaad wax badan dhegaysato waa ku daalaya indhuhu waa sidoo kale waa loloonaysaa laakiin carabkaasi maantao dhan hadduu hadlayo weli mi aa arateen qof odhanaya carabkii baa idaalay saan u hadlayay laa carabka ma daalaya carabkii ma daalaya waa uun daldalmaya qofki qof laakiin qofka wuxuu dhihi kawar madaxii baa xanuun oo lagu baacayn kano laakiin carabka ma daalaya de ma jeeda marka carabkaagu yaanu ka zuulin xuska ilaahay subxaanahu watacaala inuu lisaankaaga ka qoyan yahay alimaamu tirmidi baa soo saaray waa xadiid saxiixa waxaa ka mid a gabadha muslimadda ee wacanay waddada aad ku gaadhayso liibaantaada adduun iyo aakhiro inaad iska ilaaliso <coughs> marka aad hadlayso oo aad maxaanku idhaahdaa dad wax u sheegayso ama cid la hadlayso hadalka inaad naaxnaaxiso oo aftahamnimo iska raadiso oo afka ka buuxsato oo aada istiraahdo iska dhig gabadhii gabdhaha ugu afka dheerayd ugu aftahansanayd ugu hadal aqoonsanayd inta kale waxba yaanay ahayn iska dhig markaasa nebigu wuxuu lehy sal alla alيh alih wasalam waina abgadkum ilaya waabcadkum minii majlisa ywma alqiyaamة atharthaaruuna wاlmutashadiquuna wاlmutashadiquuna wاlmutafayhiquuna dadka kuwaan anigu ugu necbahay oo ugu fog golahayga maalinta aakhiro iyo majliskayga waa kuwa hadalka badan sarsaar dee idaacaddaa qofka iska daldalmaysa ah afkaba aan isku qabanayn babababababa maantana hadlaya kuwa hadalada almutashadiquun waa almutakalimu bimil'i shidqayhi waa qofka yani qowlaladiisa mugood hadlaya suu hadlaya labadaas xunba ka boodaysa almutafayhiquuna mutafayhiqu asalkiisu min alfihqi baa laga keenay wahuwa alimtilaa waana waxa buuxa waa un dadka afka ka buuxsada hadalka oo maxaanku hebel hadduu hadalka qabsado shan saacadood buu hadlayaa baa lagu leeyahay maantao dhan wuu hadlaya marka in qofku gabadha muslimadda ay ay iska ilaaliso inay hawlahaas iyadu waddo ka dhigato meelka dhac badan baa ku iman kara carabku waa hawl badan yahay waxaa ka mida gabadha wacan ee muslimadda ah waddada ay ku gaadhayso liibaanta if iyo aakhiraba rasuulkeedii intii itaalkeeda inay ku dayato alayh الsalaau wasalaam inay rasuulka ku dayato intay ku dayan karto waxaa ka mida meelahay kaga dayanayso oo taa hore aynu sheegnay cagsigeed ah inay aamuska badiso aamuska inay badiso gobonimadeedaa ku jirta sharafteedaa ku jirta badbaadadeedaa ku jirta sidaa awgeed baa waxaynu ka fahmaynaa xadiidka samaak ayaa wuxuu yidhi jaabir ibnu samura oo saxaabadii ka mid ah ayaan waxaan ku idhi akunta tujaalisu rasuula allah sala allahu alayh wasalam wari jaabirow rasuulka ma ahayd mid la fadhiista ma la fadhiisan jirtay rasuulka calayh salaatu wasalaam qaala nacam haa markaas saxaabigii warramay fa kaana طawiilu الsamti wuxuu ahaa mid aamuskiisu badan yahay aad u aamus badan ayuu ahaa qaliilu daxiki qosalkiisuna yaryahay qosalkiisuna yar yahay ayuu ahaa wa kaana asxaabuhu yadkuruuna ashicra wa ashyaaءa min umuurihim asxaabtiisu waxay mararka qaarkood soo qaadan jireen gabayo jaahiliyadii laysu mariyey oo kale gabyada soo qaadan jireen waxay soo qaadan jireen arrimo dhacdooyin ah oo hore u dhacay fayadxakuuna wa rubbamaa tabasama way qosli jireen markayse soo xusuusiyaan isagu waxaa dhici jirta intuu saa u eego inuu dhoolla caddeeyo nebigu salawaatu wasalaamu calayh inuu dhoolla caddeeyo ayaa dhici jirtay alimaamu axmed baa musnadkiisa ku soo saaray waa xadiis saxiixa waxaa ka mid a gabadha wacanee muslimadda ahay waddada aada ku gaadhayso liibaantaada adduunka iyo aakhiro marka aad inta aadan hadlin hadalkaaga ka fiirso ama wax khayr leh ku hadal ama iska aamo wax khayr leh ku hadal ama iska aamo hadalku intuu uurkaaga ku jiru aamin yahay sidaa awgeed nebigu sal allahu alayh wasalam meel adag buuba ku xidhay man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut qofka ilaahay rumaysan iyo maalinta aakhiro wax khayr leh ku hadlo ama ha iska aamuso buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam ma ujeedaa alimaamu albukhaari baa xadiidka soo saaray waxaa ka mida gabadha wacan ee muslimadda ahay waddada aada ku gaari karayso liibaantaada adduun iyo aakhiro inaad iska ilaaliso jees jeeska iyo isla weyninka dadka qaar inaad quudhsato oo aada yasto sababku wuxuu doonaa ha noqdo oo adigu intaad isu boogto iscajabiso inaad kuwo kale yasto ama xaqirtoo quursato ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo adaabta iyo akhlaaqda wanaagsan ee qofka muslimka laga doonayo tilmaamaya iyo gabadha mu'minadda ah alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmu min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaau min nisaa'in casaa an yakunna khayra minhunna ilaahay wuxuu tilmaamayaa dadkii mu'miniinta isagoo la hadlaya qol yaanay qolo kale ku jeesjeesin quursanin yaanay xaqirin sababku wuxuu doonu noqon karaa dee keeni karaa taasaa alla tilmaamaya subxaana wa tacaala waxaa dhici karta inay kuwaa la quursanayo ama lagu jees ay ka khayr badan yihiin kuwan wax isbidaya dumarku yani dumarka kale quursanin oo yasin oo xaqirin waxaa laga yaabaa oo dhab u dhowba ama dhab iyo xaqiiqaba ah inay ka khayr badan yihiin baa dhici karta rasuulku sal allahu alayh wasalam isagoo arrintaa saxaya ayaa wuxuu yidhi almuslimu akhu lmuslim sideedaba qofka muslimkaahi qofka kalee muslimkae waa walaalkii wadda uu ku xaqiro ama ku quursado ama uu ku dulmiyo ama uu ku gardaroodo ama uu ku kibro mabaleba waa walaalkii laa yadlimuhu ma dulmiyo bimacnaa kuma gardaroodo walaa yakduluhu ma hagrado isagoo wax tari karaya wax u qaban karaya qowl iyo ficil ma hagrado walaa yaxqiruhu ma quulsado oo ma xaqiro bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim qofka waxaa shar ugu filan walaalkii muslimka ah rag iyo dumar wuxuu doona ha noqdo inuu quulsado ama xaqiro ama yaso nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam imaam muslim baa xadiidkaa soo saaray waxaa ka mid a ah gabadha wacan ee muslimadda ahay waddada aad ku gaadhayso liibaantaada adduunka iyo aakhiro haddaad maqasho muxaadaro baxaysa ama aada maqasho qur'aan baxaya jooji markaa sheekada aada wado haddii adoo idinkoo sheekaysanaya qur la daaro jooji sheekada kale qur dhegaysta ayaa ku dul sheekayni waxaa dhici karta aqal aqalka marka la joogo in dumarku mobeelada muxaadaro laga daaro ama qur'aanka lagaba shido oo markaa la sheekaynayo qur-aankiina uu baxaya arrintaasi aladab maca allah ma aha qofku inuu muslimka ilaahay ka edabsadaa la rabaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu yidhi waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu wa lacallakum turxamuun qur-aanka marka la akriyo dhegaysta dhegtana u dhiga aamusa oo dhegta u dhiga oo qur-aankii dhegaysta in la idin naxariisto ayaad mudan tihiin marka naxariis alle inaad heshaan waxaa ka mid a gabadha wacan ee muslimadda ah wadada ay ku gaadhayso ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu liibaan iyo khayr siiyo if iyo aakhiro inay gabadhu ku dadaasho erayada iyo hadallada afkooda ka soo baxaya inay miisaanto markay miisaanto hadduu waxu yahayna iska dah hadduu wax wacan yahayna ku hadal hadduu khayr yahayna ku hadal hadduu shar yahay iska dah rasuulku wuxuu yihi sal اllahu alay slam xadidka alimaamu اlbukhaari min xadiid abi hurayra ina alcabda laytakalamu biاlkalima min ridwaan اllah laa yulqii laha baalan qofku wuxuu ku hadlayaa kelmad iyo hadal buu ku hadlay ilaahay raalli ahaanshihiisa ah oo wacan baa ilaahay afkiisa soo marinaya laakiin isagu dareenkiisa isma laha kelmadda tane wacane aad tidhi sida ilaahay u aqbalay ee alle ugu farxay ee alle ugu bogay bogayee kaaga abaalinayo heerkaasay gaadhayba qofku isma laha laakiin kelmad wacan buu inuu ku hadlay wuu dareensan yahay laakiin alle agtii inay heer weyn gaadhay qofku inaanu qalbadiisa kusoo dhicin baa dhici karta yarfachu allahu biha darajaat ilaahay subxaanaه wa tacaala darajaad ayuu qofkii ugu kor yeelaya waina alcabda laytakalamu biاlkalima qofkii kelmad buu ku hadlaya min sakhaط illaah ilaahay subxaanaه wa tacaala caro gelinaysa ayuu ku hadlaya isagoo isle dadka ka qosli ama isagoo isle cid maag ama isagoo isle cid weerar wuxuu doona ha is yidhaahdo kelmad ilaahay ka cadhaysa inaysu ku hadlay laa yulqii laha baalan kelmaddaas waa u badheeray inuu yidhaahdo laakiin meesha adag ay gaadhay iyo abaalka adag ee laga abaalinayo waxaa laga yaabaa inaanay markaa qalbigiisa ku sharaxnayn yahwi biha fi jahannam kelmaddaas sababteeda ayuu naarta jahannama la gelayaayoo ku shalwanaya marka waxaynu ka fahanay halkaa xadiidka ama rasuulkuba inoo sheegay alayh isalaatu wasalaam hadalka afkaaga ka soo baxay midna inaad cadaab iyo naar ku helayso midna inaad khayr ku helayso gabadha inay muslimadda ah ayaa la rabaa carabkaaga walaal u adeegso wixii khayr ah waa nicmo weyn oo cadiima ah carabka kale waad aragtay geela waad aragtay adhiga waad aragtay lo-da carabkoodu intuu la egyahay haddana danahooda iyo baahidooda iyo xaajaadkooda kuma sheegan karaa hadduu haraadan yahay neefku waa haraadnay ma odhan karo hadday cidi dhengadaysay waa lay dhengadeeye odhan maayo haddii uu gaajaysan yahay waa lay gaajays waan gaajoonayaa ma odhan karo waana kaa carab weyn yahay walisaanan wa shafatayn baa ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala insaankii alle wuxuu u sameeyey carab iyo laba bishii mooto marka carabkaaga u adeegso wax wanaagsan oo khayr ah mucaad ibnu jabal wuxuu yidhi xadiidka saxiixa ee tilmidii soo saaray wainaa lamu'aakhaduuna bima natakallamu bihi oo rasuulka ilaahayow miyaana loo qabanayaa xadiiska waa xadiiskii xiwaarka dheerae dariifka ahaa miyaana loo qabanayaa waxa aanu ku hadalno qaala hakilatka ummuka yaa mucaad mucaadow hooyadaa ku weyday waa eray markii hore asalkii habaar ahaa laakiin markii dambe markuu dadka isticmaalka carabkooda ku batay iska kelmad canaan oo kale noqotay war mucaadow hooyadaa ku weydaye wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim dadka naarta wejiga iyo afrogta ma wax kalea ugu ridaa ilaa xasaa'idu alsinati carabadooda waxay ku shaqaystaan mooyaane naarta dadka maxaa geliya afkaas qofku wuxuu ka mutaysto ka yidhi buu ku mutaystaa naarta ilaahay subxaana watacaala waat aayaddaaynu akrinin laa khayra fii kaiirin waatuu tilmaamay waxaa ka mid ah waddada gabadha muslimadda ah ee wacan ilaahay subxaanahu wa tacaala libaanti uu siinayo fii aakhire ay ku gaadhayso shareecada iyo diinta barashadeeda inay gabadhu diinta barato islaamka oo qur-aankii barato oo higaaddii barato oo xadiiskii barato oo funuuntii shareecada barato iyo adawaadkeediiba inama alcilmu bitacallum طalabu اlcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmigu waa barasho uun cilmiga barashadiisu qof kastoo muslima waajib uu ku yahay gabadhii muslimaddaa markaa muslimadda ahaydee wacnayd inay diinta barato waxay qeyb weyn ka tahay badbaadadeeda adduuniya aakhiro iyo liibaanteeda adduuniya aakhiro sax iyo khalad bay kala baranaysaa xaq iyo baatil bay baranaysaa ilaahay wuxuu rabo iyo waxaanu rabin bay kala baranaysaa camalkii saalixa ahaa iyo camalkii xumaan bay gabadhu kala baranaysaa waa arrin muhim ah oo maxaan ku idhaahdaa qofka muslimka uu rabo inuu barto la rabo sidaa awgeed ba rasuulku sal alla alay waali wasalam gabadhii <coughs> gabadh baa iyadoo la joogta kariimo la yidhaahdo shifaa binta cabdillaah gabadha la yidhahdaan ujeedaa ayaa rasuulku sal alla alay slam aqalkiisii yimid iyadoo ay gabadhaasi joogto aqaladii mid ka mida ah. waana aqalkii xafsaa markaasaa rasulku sal ly slm wuxuu ku yidhi alaa tucallimiina haadih tan miyaadan waxba barayn xafsa ujeedaa bal eh, isha iyo sida dadka looga tufay adkaarta lagu akriyo bar buu nebigu ku yidhi sal la alay slm xadika imaamu axmed aqoonta iyo barashada la baranayo ma aha ujeeddadeedu sida laga yaabo dadka qaarkii inay u fahmaan shahaado ku qaado dugsi sare ama dugsi dhexe ama mid macad ama mid jaamicadeed ku qaado oo aad markaa ku gaadhid raatib fiican ama mushahar inaad ku heshid shaqo inaad ku heshid aad ka shaqaysid tacliimtu maqsuudkaas ma aha diinta islaamka barashadeedu qofku waa inuu niyad wanaagsan shareecada ku barta suu ugu dhowrsoomi lahaa ilaahay ugu caabudi lahaa dadkana wixii uu ku dhaamo uu ku biirin lahaa taasaa muhimku yahay maqsuudkuna waa saas ta ilaahay aqbalayana taa weeye sidaa awgeed baa rasuulku sal اla alay waslam wuxuu yidhi xadiidka kacab ibnu malik man طalaba اlcilma liyujaariya bihi اlculamaa aw liyumaariya bihi sufaha wayasrifa bihi wujuuha annaasi ilayh adkhalahu nnaar qofka cilmiga u barta culimada inuu kula beratamo mar un adna lagu yihahda sheekh hebel iyo sheekhadii heblaaya ujeeddadiisu sida hadduu u barto u xiimayo oo qoraskui sidaaya ama inuu isle aada ku doodido dood aan markaa dheef lahayn aad ku doodid ama uu isleeyahay dadka xag wejigooda iyo indhahooda xaggoo xaggaaga usoo jeedi waa ninkii sheekh hebel ahaaye waa ninka hebel ahaaye ha lagu yidhaahdo qofkii caynkaa uu maqsuudkiisu yahay naar buu ilaahay gelinaya subxaana wa tacaala cilmigii sharcigu hadda baranaya laakiin niyaddii baa ka xumaatay naar buu ku gelaya buu nabigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh gabadha muslimadda ee wacan waddada ay ku gaadhayso sacaadada waxaa weeyaan waxaa ka mid ah inay dhegaheeda ka ilaaliso iyo indhaheedaba inay ka ilaaliso wixii ilaahay aanu ogolayn heesaha ha dhegaysan muusikada ha dhegaysan mobilkaaga ha ku xidhan iyuu kuugu soo dhicin codka muusikada ee heesaha ah musalsalaadka ha daawan filimada la tarjamay ee hindiga mushrikiinta ah ha daawan kuwa kale la tarjamay dhaqan xumada leh ha daawan indhahaaga iyo dhegahaga ka ilaali indhahan iyo dhegahani qalbigay u daloolaan oo u furan yihiin qalbigaa kaa wasakoobaya ilaahay baa ka fogaanaysaa iimaankaa gurhaya cibaadadaa xumaanaysa diintaadaa dacfi ku dhacaya akhlaaqdaadibaa xumaanaysa waxaa ka mid ah wadada ay gabadha wacan ee muslimadda ah ilaahay liibaanta uu siinayo sacaadada ay ku gaadhayso gabadh muslimadaa tahay horta cid kaa sarraysaa ma jirto soomaalidu waxay ku mahmaahdaa madax meel ka sarreeya oo la salaaxaa ma jirto madaxa halkaasaa u sarraysa soo maa haddaad tiraahdo madaxa meel ka sarraysaan salaaxaya haddaad sidaa tiraado dee gacantaadu hawada dhexe ciyaaraysa soo maha gacantaadii marka gabadh muslima haddaad tahay ama qof dumaroo muslimad ah horta cid kaa sarraysaa ma jirto adduunka waxaa dumar joogaan adaa ugu qaalisan muslimadda ah midabkay doonaan ha yeesheen mansabkay doonaan ha haysteen waddankay doonaan ha ka soo jeedeen daartay doonto iyo baasaboorkay doonto ha haysato dawladday doonto ha noqoto maadaamay muslimad ahayn adaa ka micno badan oo ka wanaagsan oo ka wacan oo ilaahay kaa jeceliyay subxaana wa tacaala haddaba hadday sidaa tahay adigu lebis gaaraad leedahay hu gaaraad leedahay aada xidhato hugaagaa gaadhka ah gaarka ah ee aada leedahay ilaasho sidaad kuwa kale uga qiimo badan tahay buu hugaaguna hugooda uga fiican yahay hugaaguna hugooda uga wacan yahay saad iyagaa uga qiimo badantah isku huma tihidiin isku dhar ma tihidiin dharkaaga iyo hugaaga ilaasho in lagaa siibo oo sida iyaga ay yihiin inay kaa dhigaan bay rabaan gaaladu saasay doonayaan waxa weeyaan oo aada noqotaan fatakuunuuna sawaa'a isku mid inaad noqotaan bay gaaladu rabaan iimaan la-aan iyo alla ka fogaanshay kula rabaan hugaaga labiska muslimka shareecada ku siisay ku dadaal maro waasica oo asturan oo jidhkaadi jidhkaaga oo dhan aada ku dado oo aan khafiif ahayn ayaa loo baahan yahay inaad ku labisato jimcihii hore baynu si fiican oo faahfaasan ilaahay intuu ina waafajiye aynu ka hadalnay waxba hadda inaa naxnaaxiye ma rabo qodobkaas kelmadan buu ahaayoo xalqadii koowaad bay ahayd xalqada labaad marka ishaara un uga jeeda gabadha muslimadda ah ee haddii alla kuu idmaayo wadada ee wacane waddada ay ku gaadhayso liibaanta adduuniya aakhare waxaa ka mida marka bulshadu isu timaado khaas ahaan dumarka inaad walaal allaha ku xafidee subxaanahu wa tacaala iska ilaaliso majaalista iyo fadhiyada iyo golayaasha xunxun dadka xunxuni isugu yimaado iska ilaali muslimka waxaa ku jira dad muslimiina laakiin wax ka khaldan yihiin oo xunxun baa jira oo dee xumaantaasi macaasi bay ku jiraan laakiin dee iimaankii may weydaaran oo dad muslimiin ah sidaa awgeed dadka golayaasha caynkaasa ku darsigooda iyo maxaan ku idhahda la fadhiisigooda la sheekaysigooda dhex joogooda iska ilaali diintaada iyo dadnimadaadaba wax weyn buu yeelaya iska ilaali oo shareecada wixii ay diidaha la fadhiisanin sidaa awgeed baa haddii aada meel fadhiisato intaadan ka kicin meeshaa fadhiisatay waxaa laga yaabaa in wax kaa dhacaan si aad kafaara gud u hesho ducadii nebiga ha ilaawin calayh salaatu wasalaam oo nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man qacada maqcadan qofka meel fadhiisto fadhiista lam yadkur illaaha tacaalaa fiihi intuu meeshaa fadhiyeyna ilaahay aan xusin subxaanahu wa tacaala aan alla xusin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 kooban diradiraale iyo dad isku dir iyo munaafaqad golayaasha caynkaasa in aynay fadhiisan golaha ay joogtana ay ka ilaaliso walaa yaktab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu ilaahay leeyi subxaanahu watacaala <coughs> waxaa ka mid a ah haddii ay hadalka cid weecweeciso golaha inta la fadhiyo inay si gaara ugu naseexayso ta walaalay gabadh muslimadaa ah tahay intaynu meesha fadhina hadalkaagu meelka dhac badan baa ku jira hadalkaaga wanaaji oo wax wacan ku hadal inay qaarkood qaar kale u naseexeeyaan hadalka meelka dhacay deelqaafka ka daa hadalka duwidda ka daa naseexo gaar ah ile waxa weye diintani waa addiinu nasiixa jari bni cabdillaahi albajali rasuulku wuxuu kula ballan waa nusxu likulli muslimin qof kastoo muslim inuu naseexeeyo walaalkaa muslimka wixii aad dareento u sheeg oo uga naseexee ama uga waran hakaa jaahil saaro wixii jiraha kuu sheego marka laakiin yaan la isku eegan dadka hortiisa oo qofku hadduu khaldamo markiiba dee waa ku naseexeynaya taas naseexa lama fadeexad baa la yidhahda imaamu shaafici wuxuu ohan jiray caleyh raxmat ullah nasiixatu amaama annaasi fadaaxa nasiixada ummadda horteeda waa fadeexada naseexa maaha buu ohan jiray waxyaabaan isku dardaarmayna waxaa ka mid ah ama gabadha muslim ahee wacan ee waddada ay liibaanta ku gaadhayso ee diintii baranaysa in wixii kutub ah wixii cajalada ah ee wanaagsan ee ay iibsan karto kaydsan karto inay iibsato oo kaydsato oo aqalka ummadda joogta islaamka ay ka faa'iidaysato la dhegaysto la akhristo la daalacdo laga faa'iidaysto kuwa soo korayaa way ku kobcayaanoo way ku korayaan kuwa joogaa way akhrisanayaan adigu waad ka faa'iidaysaa xasanaad baa ku jira muxaadaraadka maktabadda yaale la dhegaysanayo iyo kutubtaa meesha yaallo ee la taalacanayo way fiicanta gabdhaha walaalaha ee muslimaadkaa u sheeg muxaadaradaa wanaagsan ayaan soo duubtay oo maanta herbal walaalayaal dhegaysta u hadiye ama ha soo dhegaystanaa kuu soo celiyeen kitaabkan baan akhristay fiican aad ii cajabgeliye wax badanna aan ka faa'iidaystay kitaabkaas maxaan ku idhaahdaa bal ila dhegayso oo kitaabkan hoo walaal bal soo akriso wakadalika caksu dalik inay gabadhu iska ilaaliso inay cajaladaha xunxun iyo joornaallada xunxun iyo sawirada xunxun kaydsato bulshada guriga joogtabaa ku fasahaadaysa iyadana ku fasahaadaysa inay gudbisana inay iska ilaaliso oo cid kaloo muslima u gudbiso inay iska ilaaliso <coughs> iyaduna waa lagama maarmaan oo ummad wanaagsan baa meeshii ka soo baxaysa waxyaabaha mufiidka waxaa ka mid a ah waxyaabaha aynu sheegnay oo laga faa'iidaysanayay akhrinta iyo qiraa'adu ummaddatan waa ummat اlqiraa'a wاlkitaaba ummada nebi maxamed waa wax akriya oo wax qora in marka majaalka laga faa'iidaysto waa muhiim jidda gabadha wacanay muslimadda ah waddada ay ku gaadhayso liibaantan waxaa ka mid ah bixidda ay suuqa u baxayso ama aadayso suuqa waxa lagama maarmaana mooyaane wax kale inaadan u bixin cid kuu soo qabata inaad weydo mooyaane inaadanba suuqa iyo barnaamijkiisa ka yaraysato intaad yaraysan karayso haddii dani kugu kalifto in aad suuqii tagto ay dani kugu kaliftana inaad wixii dantaada markaad ka soo dhammaysato aada soo noqoto markiiba oo aadanba ku raagraagin wixii dantaada markaa soo dhammayst ka soo noqo markiiba saasaa fiican suuqa markaad tagto milicsiga iyo daawashada iyo meel eeg eega faraha badan iyo iska ilaali haddaad mobil sidato ha ku mashquulin dariiqa markaad marayso inaad mobilkii dhegaha iyo indhaha ku hayso ha ku mashquulin magaalo kooban ayaa dhici karta magaalooyinka qaarkood inay sida teenoo kale gawaadhi noocyo kala duwanna ay kuay joogaan dabeetana laga yaabo in shil kaa soo gaadho oo ay maxaanku idhaahdaa dhibaata kaa soo gaadho inaad cid jiidho in maxaanku idhaahdaa wax badan inay kugu imaadaan baa dhici karta sidaa awgeed is ilaali nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh si cajablebu wuxuu u tilmaamay qofka dumaray suuqa markay aadayso iyo shirqoolka shaydaanku la umaleego markaasa nebigu wuxu yhi salawatu llahi wasalaamu aleyh xadiidka abi muusa ee imaamu axmed uu soo saaray saxiixa ah ida stactarat ilmar'atu qofka dumara hadday cadarsato oo cadar ismariso ama maryaheeda ha cadarka ha mariso ama maryaheeda iyo jidhkeeda cadarka ha mariso hadday qofka dumare cadarsato fakharajat cala alqawmi ay rag ku soo baxdo rag ay ku soo baxdo liyajiduu riixahaa si ay udgoonkeeda u dareemaan muxaadaradii hore ku jirtay inuu rasuulku kala farqiyey cadarka gabadha iyo cadarka ninka kelmadeennii hore ku jirtay sidaa awgeed baa marka rasuulku sal alay slam wuxuu leeyahay iyadoo cadar intay isku soo shubtay soo xaragooto soo labisatay oo isleh ragga ama gaari ha wato ama dariiqa ha fadhiyo ama ha socdo muuqaalkaaga iyo bilicdaada qurxoonna ha la arko udgoonkaa aad soo marsatayna ha dareemeen ayaa nebigu wuxu yhi gabadha maqsuudkeedu iyo ujeedkeedu sidaa yahay fahiya kada wa kada waa sidaa iyo sidaa yacni dumarka xunxun ficilkoodii bay samaysay ficilka caynkaasa waxaa lagu yaqaanaa qof ama jaahilan waxba aan diinta ka garanaynin ama qof markaa soo muslimay oo aan garanayn shareecadu inay mamnuuc ku tahay ama dumarka xunxun ee dhaqanka xun ee sida xun u shaqaysta wax lagu yaqaano weeye ha layska jiru nabigu tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh suuqa markaad joogtid waddada bartankeeda ha mari waddada hareerteeda iyo meesha raggu ku yaryahay halkaa mar markaad meeshaad wax ka iibsan lahayd ee goobtii ganacsiga timaado hadal badnaanta iska ilaali shayga aad iibsan lahayd lacagtiisii aada baayacato iibsato qaadato ama ka tagto waa intaa keliya muhiimaddu waa intaa haddii laakiin hadalku bato oo laisla laaclaaco hadalkii waxaa imanaysa xishoodkii inuu milmo dhaqan xuma meeshii timaado kii qalbigiisu xumaa ee shahwa dilootay inuu wax badan markaa gabadhi kula kaco ayaa dhici karaysa haddaad waddada waxaa ka mida gabadha waanay muslimadda ay liibaanta ku gaadhayso suuqa haddaad usoo baxday waxunoo munkara haddaad aragto haddaad gacanta wax kaga qaban karto kaga qabo haddaad afka wax kaga qaban karto kaga qabo haddaadan labadaa midna waxba kaga qaban karayna waxyeella kaa soo gaadhayso niyadaada ka nac oo meesha ka tag waxaa lagu hayo kaasaa wuxuu yahay iimaanka ka ugu liita buu nebigu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddaad aragto xumaantii in qalbadaadu iska rabto heesi markay shanqadho inaad ruxmayso haddaad sarato heestii la jiibinayso ama dhegaha si ula raacayso ama wixii xumaa oo la daawanayo indhaha la raacayso oo qalbigaaga heerkaa ah hadduu gaaro waxaa weeye rasuulku walaysa waraaءa dalika xabatu khardalin min iimaan wixii intaa ka dambeeya dee xabad yaroo iimaanaba kuma jira qalbigiisu nebigu leh salawaatu llahi kaasoo marka mid balaaya qaadatay wey waxaa ka mida gabadha ee muslimadda wadada ay ku gaadhayso liibaanteeda waxaa ka mid ah inay iska ilaaliso dhaqanka hablaha qaarkood ay yaqaanaan muxuu yahay dhaqankaasi in suuqa iyadoo daniba qofka aanu ka lahayn tamashle iyo warwareeg loo soo aado inta la isballansado <coughs> la yidhaahdo aynu suuqa tagno oo ma iska soo warwareegnaa soo tamashlaynaa ma soo jiirjiiraynaa bal dukaamo cusub oo la furay iyo carwooyin iyo subermarkede iyo meelo la furfuray bal aynu wax soo egeegnayo wax soo kordhay dukaamada iyo soo tamashlaynaa cabaar ma soo socsoconnaa in arrintu aada iska ilaaliso gabadha socodkeedu caynkaa yahay ma saxsanaa in wax badan diinteeda iyo akhlaaqdeeda ku yimaadaanna waa suuragal taasoo kale iska ilaali walaal gabadha wacan ee wanaagsan ee muslimadda ah waddaday liibaanta ku gaadhayso waxaa ka mid ah naftaada walaal u tudh ninkaaga haddaad reer leedahayna reerkaaga u tudh haddaad tahay inaan aqalkoodii joogto oo reerka biilka iyo masaariifta u haysana reerka hooye iyo aabbe u tudh oo han wadciga iyo xaaladda la joogo la soco aqalkaagu yaanu noqonin sida suuqa oo kale suuqa markaa tagto dee dukaamaa ka wada furan soo maaha wax walba waa yaallaan meesha tan soo maaha haddaad tidhaahdo shaygii soo baxa iyo koobkii soo baxa iyo daahii soo baxa iyo fadhigii soo baxa iyo ubixii soo baxa ee la keena iyo rooggii soo baxa aqalkayga waa in laga helaa aqalkii baaba isu bedela suuqe isaga dukaan noqday aqalkii markane iska ilaali arrintaas nin waxaa laga sheegay tamartiisu koobnayd intuu dukaan iyo meel meherada yimid maxaa wax aqal aqalka igu baahan yahay meesha halkan yaal buuri marka inaad baahidaada ilaaliso keliya laakiin ka badbadinta ka ha ku dhibin ninkaaga ha ku dhibin aqalkaaga wixii soo baxaba waxa waa in la keenaa daahyadii hore waa laga baxay ha la qubo kuwo kalea la keenay oo caynkan ah fadhigan ha la bedelo fadhi kale ha la keeno roogan ha la bedelo roog kale ha la keeno arrintaa ka ilaali isaga ilaali arrintaasi waa arin qofka muslimka inuu dareemo ay muhim tahay ogow diintaada adaa ku sarreeya cid kaa sarraysaa ma jiro wa antum alaclowna in kuntum mu'miniin idinkaa sarreeya haddaad mu'miniin tihiin uu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala gabadha wacane muslimadda waddada ay ku gaadhayso waxaa ka mid ah shareecada liibaanta iyo maqsuudka wanaagsan in gabadha muslimadda ahi ay iska ilaaliso had iyo gooraale cadhada iyo kacdoonka iyo maxaanku idhaha isku buuqa faraha badan adduunyadu cadho la waayi maayo laakiin intaa isdhimi karto baresharka iska dhig nebigu ninkii u yimi sal allahu alayh wasalam ii dardaar rasuulka ilaahay ha cadhoonin ii dardaaran ha cadhoonin ii dardaaran ha cadhoonin bimacnaa qofku dee waa cadhoonaya laakiin cadhadaada ficilkeeda ha fulinin ha fulinin waxaa laga yaabaa imise qof baa intay cadhoodeen cadhadoodii aan isqaban oo ficil sameeyey oo waxay ka cadhoodeen wax ka weyn sameeyey imise qof soo ma badna de oo xitaa laga yaabo inay nafgooyo keento oo qofku nafgooyo ayaa dhici karaysa gabadha muslimadda ah ee wacan waddaday ku gaadhiso liibaanta waxaa ka mid ah inaad iska ilaaliso isku dayga iyo kudayashada gaalada gaalada iyo labiskooda iyo waayo nebigu wuxu uri sal اlahu alيه wasalam man tashabaha biqowmin fahuwa minhum ciddii ciddii isu ekaysiisa ka mid weeye gabadha muslimadda ah waddaday liibaanta alle ku gaadhaysa waxaa ka mid ah salaadda inay ilaaliso oonay salaada fudaydsan markii la aadimo iyadoo jamaca masaajidda ma imanayse inay waxay haysaba ururiso oo ay isku habayso oo salaad u diyaargarowdo waktiga ugu horeyna salaada ay ka tukato say uga badbaado dadka salaadooda sahashaday ee ilaahay eedeeyey fawaylun lilmusaliin aladiina hum can salaatihim saahuun kuwa salaadooda sahwiya alla ku sheegay subxaanahu watacaala ee salaadooda waktigeeda dib uga dhiga iska ilaali soonka ilaasho faradka ah wixii lagugu leeyahay soo qaldee wixii faradahe laguu leeyay soo qadee soonka sunnaha ah haddaad soomi kartid ku dadaal xalaasha cunisteeda ku dadaal xishoodka ku dadaal inahaasaan ku soo ururinaynaa ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala dumarka muslimaadka ah inuu ilaahay meelay joogaanba ilaaliyo oo ilaahay hagaajiyo oo dhowro oo diintooda iyo caqligooda iyo cilmigooda iyo calafkoodaba ilaahay ilaaliyo ilaahay inuu inoo xafido hablaha muslimaadka ah gaalada iyo munaafiqiinta iyo kuwa xumaanta la doonaya ilaahay inuu ka xafido ayaa ilaahay ka baryayaa astawdicukum allah wasalaamu calaykum waraxmat ullah تذكر لما كنت